bismillaah walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacd cashirkan cashirkii sideetan iyo afraad cashirkii afar iyo sideetanaad wuxuu ka mid yahay cashiradii loo fooday ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku dib jirnay kitaabu zakaa waxaynu maraynay tanbiihaad tanbiihaadkaasoo raacsan arrimihii aynu horey usoo sheegnay tanbiihaad baraarujinyaal tanbiiha koowaad waxaa wey low dafaca muslimun qof muslima ah hadduu dhiibo sakaata maalihi xoolihiisa sakadoodii haddii uu dhiibo biayi sinfin nooc kii ka ah uu dhiibo min alasnaafi noocyaal ka mida ah athamaaniyati ee sideedda aydan soo sheegnay ajza waa gudayaa daalika arrinkaas haddii uu qof muslima ah sako ku waajibto oo sakadii ka waajibtay uu siiyo fuqaro siiyo ama masaakiin siiyo ama aqsaamtii kale ka dambeysay uu siiyo waa gudaysaa u banaanta low dafaca muslimun muslim hadduu dhiibo sakaata maalihi xoolihiisa sakadooda hadduu dhiibo liayi sinfin nooc kii ka aguu dhiibo min alasnaafi noocyaalkamida asnaaftii athamaaniyati ee sideedda ahay ajzaa waa gudaysaa daalika arrinkaas khayra laakiin annahu arrinka waxa wey yembaqii inuu habboon yahay an yuqadama in la hormariyo alaham qolada daran waalakhar kuwa badan xaajatan dhibaato baa la hormarinayo waday masaakiintu daranta amay fuqaradu daranta ama ibnu sabiilku daran yahay qolada sii dhibaato badan in la hormariyaa wanaagsan laakiin qoladii la siiyaba sakadii waa gudmaysaayo qofkii lagu lahaa waajibkii waa ka gudmaya hayraha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay yembaqii inuu habboon yahay an yuqadama in la hormariyo alaham ka murugta badan wal badan xaajatan dhibaato ahaan in kaana hadduu yahay maalu zakaa sakada maalkeeda hadduu noqdo kahiiran mid badan oo xoolaha la bixinayo ee sakada ka gooday ayaa xoolo badan noqday fawasacahu uu qaydiyo xoolihii badnaa calaa kulli sinfin nooc la arka kulligiis korkiisa uu ku qaydiyo mawjuudin jooga min athamaaniyati sideeda kamida kaana afdal saasaa fiicnaan badan waxoogaa fiican buu hayay kolkaa kulamaa uu daa'iradii waasiciyo oos qeybo badan siiyana waa sii fiican tahay hal qeyb hadduu siiyana waa gudmaysa wain kaana walow kaana hadduu noqdo maalu zaka sakada maalkeeda kahiiran mid badan oo fawasacahu uu maalinkii qaydiyo maalkii badnaa calaa kulli sinfin noclaarka kulligiis korkiisa mawjuudin la helan yahay in qaar la waayaa laga yaabaa sida wafi riqaabi oo kale intii joogta hadduu siiyo min athamaaniya sideedii qaybeed ee qur-aanka lagu sheegay kamida lakaana qaybintaas dadka badan la gaarsiiye wuxuu noqonaya afdal mid ka qiimi badan in qolo keliyata la siiyo baraarujinta labaad laba waxaa wey laa tudfacu sakaatu sakadii lama dhiibo ilaa man qof looma dhiibo tajibu ay waajibtay cala almuslimi qofka muslimkee sakada bixinaa korkiisa nafaqatuhum dharkaad masruufidoodii ilmihii adigaad dhashay ee nafaqadoodii kugu waajibtay iyo bilcaantaad qabtay dadka iyo labadaadii waalidoo jilcan eed adiga nafaqada siinaysay ay kugu waajibtay nafaqadooda saka la siin kari maayo laa tudfacu sakaatu sakadii loo dhiibi maha ilaa man ruux loo dhiibi maha ay tajibu waa jirtay cala almuslimi qofka muslimkee sakada bixinaya korkiisa nafaqatuhum dadkaas masaariiftooda ay ku waajibtay sakadii la siin mahaa maxaa ka mida kalwaalideyn aabbihiiyo hooyadii baaba ka mida labadii adiga ku dhashay saka siin maysid waalabnaa ilmihii adigaa dhashay baa ka mida saka siin maysid wain safaluu walow safaluu haba hooseeyeen adiga abkoobaa tahay canugaaga canug suu dhalay kuu sii dhalay cimri haddii ilaah ku siiyo faracaagiina bato ma siin kartid wa zawja naagtaad qabtayna saka ma siin kartid niid waxaa wey liwujuubi nafaqatihim iyaga biilkooda waajibidiisa uu calayhi muslimka korkiisa ku waajibay cinda ictiyaajihim hadday u baahan yihiin ilaa nafaqa nafaqa hadday u baahan yihiin iyaga nafaqayntoodii ayaa waajib kugu talaata tanbiiha saddexaad waxaa weeye laa tucda zakaatu sakadii lama siiyo liaali nnebiy nabiga qaraabadiisii lama siiyo sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye lisharafihim liajli sharafihim iyaga qiimigooda dartiibaan loo siin karaynin sakadana inamaa hiya awsaakhu nnaasi dadka wasakdiisii wey oo qofkan zakada ay ku waajibtay waa kii qur-aanka khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha kolka dadkii la bixiyey iyo xoolahoodii ayay xumahoodii wadata kolkaa wasaq oo kale ay xisaaban tahay reerkaa lama siin karo laa tuqda zakaatu sakadii lama siiyo liahli nnebiy nebiga dadkiisa lama siiyo sala allahu calayhi wasalama lisharafihim qiimigooda darti ayaan loo siinaynin wahum ahalka nebigana banuu haashim reer banuu haashimu wa aalu caliy cali dadkiisii wey wa aalu jacfar jacfar dadkiisii wey wa aalu caqiil caqiil dadkiisii wey wa cabaas dadkiisii wey kuwaasaa la yihaah aalu nebi kolkaa la siin kari maayo daliilkiina waa kan biqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya wuu yihi ina sadaqa sakadii la bixinayey laa tanbaqii uma qalanto liaali muxamed maxamed dadkiisa saka uma qalanto sala allahu calayhi wasalama sababkuna iyagii waa dad sharaf badan oo qiimi leh inamaa hiya sakadii awsaakhu nnaasi dadka wasakhyaalkii xoolahooda ay ka bixiyoon kolkaa la siin kari maayo afar tembiha afraad waxaa wey yujziu lmuslimu muslimkii waxaa ka guda an yadfaca inuu dhiibo sakaata maalihi muslimka maalkiisa maalkaa sakadiisii wuxuu u dhiibayaa liimaami lmuslim imaamati lmuslim dadka muslimka qofka madaxda uwa ayaa sakadii loo dhiibaya walow kaana midkaas madaxda ah haba noqdo jaa-ilan midaan caadil ahaynba ha noqde isagii baa loo dhiibaya haddii loo dhiibana watabra-u waxaa ku beri noqoni bidaalika dhiibidaas la dhiibay sakada ee ninka imaamkaa loo dhiibay dimatuhu luquntiisiyaa ku beri noqoni tujzi yujzi waxaa gudaaya almuslim qofka muslimkaa an yadfaca inuu dhiibo sakaata maalihi xoolihiisa sakadoodii liimaamati lmuslim muslimka imaamkiisa markaa jooga inuu u dhiibo walow kaana imaamka markaa jooga haba noqdo jaa-iran midaan caadil ahayn watabra-u waxaa ku beri noqoni bidaalika dhiibidaas imaamka loo dhiibay dimmatuhu qofka muslimkaa luquntiisii aa ku beri noqoni daliilkeedii waa kana liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama fi zakaa sakadii uu nabiga yihi idaa adaytaha haddaad sakadii dhiibtid ilaa rasuuli aniga rasuulkaa axadan soo diray haddaad u dhiibtid faqad bariad waa beri noqotay minha faqad bariita minha sakadii waad ka bari noqoto falaka adiga sakada dhiibay waxaad leedahay ajruhaa sakadii ajrigeedii ayaad leedahay wa ismuhaa sakadaa dembigeeda calaa man ruux korkiisay ahaatay badalahaa sakadii dooriyey oo si xun u maamulay ee dembigii fuula ama adigii maaliga ah ee xoolaha lahaa ninkan mas-uulkaa ah ee lasoo diray markaad u dhiibtay luquntaadiina waa beri noqotay ajrigaagiina waa kaamil nooday haddii mustaxiqiintii la gaarsiin waayo si fiican loo maamuli waayo wixii maamulka qalloociyey ayaa dembigaas iskale idaa adictaha haddaad sakadii gudatid ilaa rasuuli aniga kaan soo diray haddaad u gudatid faqad bariad waxaa bariita adigii waa beri noqotay minhaa sakadii aad ka beri noqoto falaka waxaad leedahay ajruhaa sakadii ajrigeedii aad leedahay wa ismuhaa sakadaas la hagaajin waaye dembigeeda calaa man qof korkiis uu dembigii ahaaday badelaha bedeloo dooriyey shan baraarujinta shanaad waxaa wey laa tucda sakaatu sakadii lama siiyo likaafirin gaal xaqii diiday lama siiyo walaa lifaasiqin ardaal ardaaloobayna lama siiyo maxaa kamida kaafir iyo faasiq ka taariiki salaa salaada kii ka tegay la siin maha waalmustahtir midka ku dheelaayeyna la siin maha bisharaa'ic lislaam islaamka shareecadiisa qofka ku dheelaaya la siin maha daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yidhi tu'khadu sakadii waa la qaadaa min akhniyaa'ihim dadka muslimkaa maalqabeenkooda laga qaadaa waturaddu waxaa lagu naqa ilaa fuqaraa'ihim muslimiinta fuqaradeedaa lagu naqa idan damiirkaa muslimiinta loo celiyey ayaa lagu garana waxaa laga qaadaa waa muslim waxaa la siinaana waa muslim kaafir laga qaadi maha lana siin maha ay akhniyaai ilmuslimiin muslimiinta maalqabeenkoodii ayaa laga qaadaya wa fuqaraa'ihim muslimiinta fuqaradoodii ayaa la siinaya walaa likhaniy hoodan la siin maha qof isba maalqabeena oo xoola ka dhargan la siin maha walaa liqawiyin mid xoog badanna la siin maha kaasoo mugtasibin shaqaysan kara iyadana waa kan daliilkaadii liqowlih hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi laaxada dheef fiiha saka gudaheed ma ahanin bikhaniyin hadal maan qabeena sakada la ururiyey dheefku male walaali qawiyin in xoog badanna la siin maaha muktasimin oo shaqaysan karaayo wuxuu ka shaqaysta heli karaaya laakiin hadduu xoog hayo shaqase uusan haynin oo meeluu ka shaqaysta aan la arkin waa la siinaya ee waa inuu furas iyo jaanis u hayso iyo wuxuu ka shaqeeyo yacnii yaktasibu waa nin kasban kara ninkaan la siinaynin qadra kifaayatihi intii ku filan in la eg ninka kasban kara wey ninkan kasban kari shaqadiiyo wixii ma hayo xoog keliyeetuu haya waa la siinaya la baktin maayo lix baraarujinta lixaad waxa wey laa yajuusu ma banaana naqlu zakaa sakadii wareejinteedii ma banaana min beledin beledkii ay ka waajibtay laga wareejiyo ilaa aakhara belid kale la geeya ma banaana yabcudu fogo bimasaafati qasrin meel salaada lagu gaadina yujira fa agtara inka badan masaafatu lqasri sideed iyo afartan mayl wey idan waa laba maalin rarid intaas iyo ka badan loo wareejin maha laa yajuusu ma banaana naqlu zaka sakadii guurinteedii oo la wareejiyo ma banaana min beledin beledkay ka waajibtay laga guuriyo ilaa aakhara beled kale loo guuriyo yabcudu fog bimasaafati qasrin salaad gaabin masaafadeed yuu fog yahay iyo fa agtara in ka badan biqowlihi nabiga hadalkiisii waa u daliila sala allahu calayhi wasalama turaddu sadaqadii waa la naqa calaa fuqaraa'ihim fuqaraa'i lmuslimiin muslimiinta maalqabeanka ee laga qaaday fuqaradooda la degan ayaa lagu naqa wastahnaa wuxuu ka reebay ahlulcilmi cilmiga dadkii yaqiinay maa idan cadama alfuqaraa fuqara haddii la waayo fuqaradiyaa la waayo beledkii sakada ayaa fuqara laga waayey maa idan cadama alfuqara fuqaradii hadday waaysantoon la waayo min beledin beledkii sakada ay tiilay ka waajibtay ee lagu ururiyey yaaba faqiir laga waayey ama lagama waayino waa laga dhibaato badan yahay beledka sakada ay ka waajibtay aw kaanat ilxaajatu dantii waxay noqotay fiihi beledka ku sugay ashadu mid daraasho badan fa inahu kolka dadka beledkaas sakada ay taha la degan laga dhibaato badto ama fuqaro lagaba waayo fa inahu yajuusu waxaa banaan naqluhaa sakadii rarideedii baa banaan meesha may aali ilaa beledin aakhar beled kale loo raraa banaan fiihi beledka ay ku sugan yihiin fuqaraa dad fuqara ay ku sugan yihiin kolkaa qof walbaba wareejintii maaha yafcalu daalika guurintii sekada la guurinaye meel kale la geynaye waxaa falaya alimaamu ninka imaamka ah ee beledkaas laga guurina iyo ka loo guurina labadaba isla xukuma yafcalu dalika sidaas waxaa samayna alimaamu imaamkii aw kayruhu wixii aan imaamahayne markaas wax maamula ayaa arrinkaas samaynayo toddoba baraarujinta toddobaad waxaa wey man lahu qofkuu u sugnaaday daynun maasuu leeyahay calaa faqiirin qof faqiira korkiisuu dayn ku leeyahay faqiirkii dayntaadii waa qabaa waa ka waaysay kolka adigana saka ka waajibtay fa araada damca an yajcalahu inuu daynkii min sakaatihi ka yeelo oo markii uu sakadii bixin lahaa yuu lacagtii faqiirka uu deynka uga qabay yuu rabaa sake inuu ka dhigo jaaza daalika waa u banaan tahay idaa kaana hadduu yahay bixaytusi low dalabahu hadduu dalbo min alfaqiir kii faqiirkaa ah hadduu ka dalbo latakallaf uu ku mashaqoobayo oo wasadadahu lahu uu siinayo amaa idaa kaana hadduu yahay faqiirkii aasiya ama kii maalqabeenka ahaa waa quustay min sadaadihi ninkaan nin wax bixinaa ma aha awalaaba laga waayey awamase acdaahu isagaa u dhiibay liyarudahu calayhi inuu ku naqo wuxuu yihi hoobkistaan qaado igu soo naq falaa yajuusu daalika ma banaana hadduu ninkii faqiirka ah uu yahay nin wixii iska bixin kara lagu lahaa iyo hadduusan waxba bixin karin hadduusan wax bixin karin shareecadii waxay kugu waajibisay inaad koratid wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waa koranaysaa kolka hoo oo igu soo naq lama dhahayo man lahu daynun qofkii dayn leh calaa faqiirin mid faqiira korkii dayn ku leh oo fa araada raba an yajcalahu inuu daynkii ka yeelo min sakaatihi sakadiisii inuu deynkii uu horay looga qaatay u yeelo jaasa daalika waa banaan yahay idaa kaana hadduu yahay bicaytu low dalabahu hadduu daynkii dalbo min alfaqiir faqiirkii hadduu ka dalbo latakalaf waa ku mashaqoobaya wasadadahu lahu waa u gudaaya ama idaa kaana hadduu noqdo aasiyan aayisan mid quustay min shadaadihi dhiibidiisii uu wax dhiibayey aw acdaahu hadduu siiyo in la yarudahu u faqiirkii isagii naqo caleyhi korkiisa uu ku naqo falaa yajuusu daalika ma banaanow sideed tambiiha sideedaad ee u dambeeya waxaa weeye laa tujziu zakaatu zaka ma gudo ilaa biniyatiha niya sakadeed ma aha kolkaad sakadii dhiibayso laakiin nabiga inama alacmaalu biniyaad yiri waxaanaad dhiibaysa sakanimaad u bixinaysa biniyati zakaa ayaad u bixinaysaa ee haddaad niyo kale u bixisay aadna rabta saka inay noqoto dadaa kuu joogay ama deyn kale deyn kugu leh ama qaraabo xiriirin kale kugu leh ama si kale wax kaaga doonayey ama yardi iyo qaraabanimo iyo saasuu wax kaaga doonayey markaasaad magac saka ku siisay maya markaad sakadib baa tiri niyaan u lagaa yeeli maaye sakada waa in adniyatu sakaa ku bixisid laa tujzi-u sakaatu sakadii ma guddo ilaa biniyatiha sake in loo niyoodo maahaane si kale kuma gudmayso ee falow dafacahaa ninkii maaliga ahaa sakadii hadduu dhiibo bikayri niyati zakaa saka niyadeed keyrkeed hadduu ku dhiibo almafruudati ee la farad yeelay lamaa ajza u gudi mayso daliilkeedii waxaa wey liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi inamaa wa kala maahe alacmaalu camalyaalka la samaynayo binniyaati niyayaalka lagu sameeyey qabideed bay acmaashii ahaatay walikulli imri'in qof la arka kulligii wuxuu leeyahay maa nawa wuxuu niyoodow facalaa daaficiha sakada kadibay korkiisa waxaa ayawiya inuu u niyoodo bihaa sakadi asaka sake inuu u niyoodo almafruuda ee la faral yeelay calayhi asagoo korkiisa lagu faral yeelay fii maalihi maalkiisa gudihiisa loogu faral yeelay inuu u niyooda laga raba facalaa daaficiha sakada ka dhiiba korkiisa waxaa hayawiya inuu niyoodo bihaa sakadii u dhiibay azakaa sake inuu u niyoodo sakadii almafruudaati ee la waajibiyey calayhi korkiisa fii maalihi maalkiisa gudihiisii wa an yaqsida waa inuu u qasdo bihaa sakadii wejha allah eebbaweyne wejigiisa waa inuu ula qasdo tacaalaa korahaye idil akhlaasu baraxtiridda sakadii iyo camal oo dhanba loo baraxtirayo eebbe shartun waxay ikhlaaskii u shardi yahay fii qabuuli kulli cibaada cibaado la sameeya dhammaanteed gudaheed inuu eebbe aqbalayo ikhlaas baa u shardiya haddaan ikhlaas jirin wax la aqbalaa ma jiraan daliilkeedii waa ka liqowlihi eebbe hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye uu eebbe yidhi wamaa umiruu addoommadii lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahane wax kale allaha eebbe weyna caabudaan mukhlisiina iyagoo u baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka iyagoo u baraxtiraya waxaan ahay lama farin ikhlaas haddii la waayo camalkii ma jirow halkaas maadadii afraad baa ku dhammaatay almaaddatu alkhaamisa maadadii shanaad fii sakaati alfitri abuuridda ama badanka sakadiisa gudaheedii bay umaada tahay intaynu soo sheegno dhanba sakaatulmaal bay ahay midaana sakaatulbadan iyo sakaatulfitri ayaa la yidhaah waa midda la bixiyo markay bisha ramadaan dhammaato almaadatu alkhaamisa maadadii shanayd maadadii shanaad fii sakaati alfitri badanka sakadiisa gudaheediiu u maada yahay awalan xukmuhaa sakaatulfitri xukumkeediyaa kow laga hadla sakaatulfitri badanka sakadiisii sunnatun waajiba waa sunno waajiba buu yidhi kolka sunna mu-akada wixii la dhihi jiroo kale wey laakiin wayska farad waxaad ka arki doonta cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma wuxuu ka cabirayaa farada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam idan waa waajib marka cibaaradan sunno iyo waajib laysku darayo ilaan sunnana waxaa loo yaqaanay wixii waajib ka hooseeya waajibna wixii waajibaa loo yaqiinay faradna waa kasii daran yahay oo faradka iyo waajibka waxaa si adag faradka ama wayskomeen labadoodaba kolka in sunni iyo waajibnimo laysku daro culamada qaar baa isticmaala waajib wey sakaatulfitri sunnatun waajiba jid nabi oo la waajibiyey calaa acyaani almuslimiin dadka muslimiinta ah bartooda a lagu waajibiyo sakiirkii iyo kabiirkii raggii iyo haweenkii yaa lagu waajibiyey xur wixii iyo wixii addoomaa calaa acyaani ilmuslimiin dadka muslimiina cayntooda korkeedaa lagu waajibiyey daliilkii waa kan liqowli bni cumar cabdullaahi bni cumar hadalkiisii ayaa u daliila radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhu cabdullaahi ibni cumar wuxuu yihi farada rasuuluullah ilaah rasuulkiisii waa farad yeelay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allah ku badiye sakaata alfidri abuurida sakadeedii u faral yeelay min ramadaan bisha ramadaan ka mida saacan xeero saaca la bixina min tamrin timir ah aw saacan xeero saaca la bixina afar soodoodo min shaciirin qamadiya cala alcabdi addoon korkiisii yuu nabiga ku faral yeelay waalxuri qofka xura korkiisna wuu ku faral yeelay wadakari qofka lab korkiisiina uu ku farad yeelay walunsaa qofka dhadi korkiisiina uu ku farad yeelay wasakiir axadka yar een laan gaarin korkiisiina uu ku farad yeelay walkabiir axadka weyn korkiisana uu ku farad yeelay intaas oo min almuslimiin dhammaantood muslimiin ka xadiidkana mutafaqu caleyhi xukunkeedii waad ogaatay waa farad <coughs> xikmatuhaa kolka sakaatulfidriga xikmadeedii min xikmati sakaati alfidri abuurida sakadeeda murtida ku jirtaa waxaa ka mida annaha sakaatulfidri tutaahir waxay nadiifisaa nafsa saa'im ruuxa sooma naftiisii bay nadiifinaysaa mima xumaan bay ka nadiifini yakuunu ahaada qad caliqa mid dhegay bihaa naftii ku dhegay min aathaari lagwi xumaanta raadkeedii iyo warafasi afxumada wixii qofkan muslimka ahe sooman inuu sameeyey laga yaabo oo rafas iyo baashaar yacnii waxaan qiimi lahayna oo markaa soonkii qabsan lahaa wixii bay daahiraysaa waa xikmada koowaad xikmooyin badan bay leedahay min xikmati sakaati alfitri sakaatulfitriga murtida waxaa kamida ku jirta annaha sakaatu lfidri tutaahiru waxay nadiifisaa way daahirisaa nafsa saa'imi ka sooma naftiisii mimaa xuma xaggiibay ka daahirisaa yakuunu ahaada qad caliqa mid dhegay bihaa nafta ku dhego min aathaari laqwi antara baqashka raadkiisaa iyo warafati warxumada kamaa sida xigmad laba annaha sakaatulfidrigii tugni lfuqaraa dadkii fuqarada ay maalinkaas anfacda waalmasaakiin dadkii jilicsana ee danleyda ah aan waxooda ku filan dadkaasay anfacda maxay ka anfacdaa oy ka kaafisa ani su-aali dawarsi oo haddii maalinkaas xoogaa biilkoodii la siiyo waxooday karsanayaan ani su-aal su-aal xaggeed bay ka kaafinaysaa ee yowma alciidi ciidda maalinteeda ay dawarsadaan bay ka kaafinaysaa faqad qaala ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yihi radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhuma labada xaggooda raalli allaha ka noqda farada rasuulullah alla rasuulkiisii waa farad yeelay sala allahu calayhi wasalam eebbo korkiisa naxariisya nabadgelyaha ku badiya sakaata alfidri abuuridda sakadeedii buu farad yeelay uhraatan nadiifin darteed lisaa'im kii soo naabay nadiifinaysaa min allahwi cantara baqashkii iyo warafati warxumadii waducmatan cuntana waxay u tahay lilmasaakiin dadkii danleyda ahaana cuntay maalinkaa u tahay waqaal wuxuu kaloo nabiga yihi sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiya agnuuhum masaakiintii ka deeqa can isu'aali dawarsi iyo wareeg fii haada alyowm maalinka iidee qiimiga badan intay dawarsan lahaayeen muslinka ay wareerin lahaayeen iyagana isxumayn lahaayeen kolkaa damiirkooda iyo maskaxooda iyo moraalkooda la dhisaya maalinkaasaa laga kaafinaya aqnuhum ka deeqa cani su-aali su-aal xaggeed ka deeqa fii hada alyowm maalinkaasoo kaasa gudihiisa la su-aaltamo saddex waxaa weeye qadarkeeda miqidaaruhaa sakaatulfidriga qadarkeeda intay la eg tahay wa anwaacu tacaami cunto noocyaalkeed allatii cunto tukhraju sakadii laga bixiyo minhaa cuntada cuntada laga bixina iyo qadarka la bixina miqdaaruha sakaatulfidriga qadarkiisiiyo wa anwaacu tacaam cunto noocyaalkeed allatii cunto tukhraju sakaatulfidriga laga bixiyo minhaa cuntada xaggeedow miqdaaru sakaati alfitri abuuridda sakadeeda qadarkeedii saacun xero sac wasaacu saacana arbacatu amdaad afar kooba wey afar shoodood baa xero sac loo yaqaanaa haddaan koobaba jirin afar dhuub gashi wey gacmaha laysku qabanaya sidaana mar loo qaada weliba gacmihii dadkaa saddex u qaybsamaa qof waa calaan faro dhuudhuubano waxay gacanta qaadi ma midna khatar wey oo calaa xaalihiisa nasafoo kalow labadaas midna liictibaari maa khayruulumuuri awsaduha qofaan calaa calo weyneyn oon hoor madow ahayn calaan fara dhuudhuubana lama rabo qof dhexaad caadi ah saas intuu maru qaado ay soo dalleegta kolka haddii weelba la waayo afar gooraa masagadii ama bariiskii jaagsaan loo dara koow waa la dara laba haddana waa la qaada saddex waa la qaadaa afar afartaasaa sac noqonaysa wasaacu saaciina arbacatu amdaadin afar shoodood wa mudkii muxuu ku fasiyay xafanaatin afar cantoobo wa tukhraju waa la bixiya can haalibi quuti ahlilbeled beledkan sakadeed laga bixinaa cuntaday cunaan ka u badan moorta haddii meeshii lagu cuno ama digir ama gelley ama beriis nooca ugu badan ee beledka lagu cunay khaalibka ah noocaasa afartii shood laga bixina watukhraju sakaatulfidrigii waa la bixiya can khaalibi quuti ahlilbaled beledkaas ay sakada taal dadka degan cuntadooda nooca ugu badan sawaan an waxaajina kaana hadduu yahay beledkaas waxa laga cuno qamxan bur hadduu yahay aw shaciiran qamadi hadduu yahay aw tamran timir hadduu yahay aw rusan beriis hadduu yahay aw zabiiban cinab hadduu yahay aw iqadan dadkii xoolaalay wey ayaa u daliila quuti ahlbeladan laga bixin sawaacan waxajina kaana qamxan bur ahaya aw shaciiran qamadi ahaya aw tamran timir ahaya aw rusan beriis ahaya aw zabiiban cinab ahaya aw iqadan garoor ahaya daliilkii waxaa waay liqowli abi saciid abi ayaa u daliila radia allaahu ilaa raalli ha noqdo anhu abi saciid xaggi wuxuu yihi kunaa asxaabta haddaan nahay waxaan ahaan jirnay id kaana fiinaa goor uu nuguba dhex jiray rasuulullah ala rasuulkiisii hadduu noolaa oos nugu dhex jiray waxaan ahaan jirnay sala allahu calayhi wasalama nukhrij waa dhiibi jirnay sakaata alfidri abuurida zakadeedii can kulli safiirin qof yar kulligiis xaggiisa aan ka dhiibi jirnay wakabiirin qof weyna kaba dara waa ka dhiibi jirnay xurin qof madax banaan waa ka dhiibi jirnay ow mamluukin qof la leeyahay aan ka dhiibi jirnay saacan afar soodood kheyra saacaan dhiibi jirnay min dacaamin cuntada la cuno naacan la cuno ee meeshaasi alla ka mida aw saacan kheyra min iqidin garoora aqidkii marka muxuu kugu fasiray allabanu lmujafafu waxaana la kejiyo intii biyihii laga miiray la fariisiiyey aw saacanaan bixin jirnay min shaciirin qamadiya aw saacanaan bixin jirnay min tamrin timira aw saacanaan bixin jirnay min zabiibin cinaba noocyaalkaas mid kamida aan bixin jirnay kolka waxaan cunto ahayn ma la bixin kara afar laa tukhraju sakaatu lama bixiyo min hayri tacaam cunto maahane wax kale lacagtii baa la diidaya laga bixin maayo waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntadaasaa jirtoo la dhiibi jiray laa tukraj lama bixiyo sakaatu lfitri min hayri tacaam cunto maahane wax kale lagama bixiyo alwaajibu kan waajibay an tukhraja waa in la bixiyo sakaatu lfitri abuurida sakadeedii in la bixiyo min anwaaci acaam cuntada la cuna noocyaalkeedii ayaa laga bixinaa walaa yu-dal la iilan mahaa canhu acaamkii laga iilan mahaa ila nuquudi shilinna loo iilan mahaa ilaa lidaruura dhibaato adag hadday jirto haddii cunto la waayo beesa talsee la yeela besadiyaa la bixina waxaa lamid ah haddaan cunto loo baanayn laakiin lacagtaa dhib weyn loo qabaa iyadana waa daruuradii ilaa lidaruura dhibaato adag inay jirto ma ahaane daliilka lagu diiday lacag waa maxay wayan wakhtigii nabiga sugnaanin weeye daliilka id lam yahbut ma sugnaanin ana anabiya suubanaha sala allahu calayhi wasalama akhraja inuu bixiyey bedelaha sakadii bedelkeeda inuu nuquudan lacag bixiyey ma sugnaanin bal lam yunqal lama soo rarin xataa can isaxaaba rasuul laafe asaxaab xaggeedna lagama soo guurinin ikhraajuhaa sakadii bixintooda nuquudan iyadoo shilimaa la bixiyo rasuul iyo asaxaab midna lagama warinin mar danbaa khilaafkeeda bilowday shan warmay waajibaysaa waqtu wujuubihaa sakaatulfitrada waajibideeda waqtigeediyo waqti ikhraajiha goor bay waajibtaa goormase la bixinaa labadii waktiba haddaa lagu sheega waktigay waajibto iyo waktiga la bixiyo waktu wujuubiha sakaatulfitriga waajibideeda waktigiisa waa waktu ikhraajiha sakaatulfitriga bixintiisa bixintaas waktigeeda tajibu waxaa waajibta sakaatulfitri badanka sakadiisii waxay waajibtaa bixuluuli leylati alciid ciidda habeenkeeda habeenkaas bilashadiisa oo markii intii soon dhammaaday soonfur dhalatay habeenka markii bishii la arkay ama sagaal iyo labaatan ama soddonba ramadaan ha noqde marka bishii la arkaa waajibkii dhashay tajibu sakaatu lfidri badanka sakadiisiyaa waajibta bixuluuli leylati alciid ciidda habeenkeeda habeenkaas dhalashadiisa ay ku waajibta wa awqaatu ikhraajiha waa ogaatay oo ramadaanku ay habeen laba ka dhiman tahay oo ramadaan lagu jiro waa lasii bixin kara laakiin xilkeedii iyo waajibkeedii kuma fuulin ilaa ramadaanna ka dhammaado shawaalna ay ka dhalato kolka qofka laga bixinaa waa inuu labadaas biloodba gaarin oo markay bishii dhalatay kadib qofkii dhashay laga bixin kolka maalinkii ramadaan u dambeysay qofkii dhintayna laga bixin waxaa la rabaa qofkaan laba juz inuu soo gaaro juz ramadaana wa juz min shuwaal aa la rabaa wa awqaatu ikhraajiha sakada bixinteeda wakhtiyaalkeediina dhowr wakti weyn waktu jawaas iyo waktulfadiila iyo wakti laga fiican yahay kolka intaan bishiiba dhammaanin yoom iyo labo fii aakhir ramadaan waa la bixin kara waa waktu jawaas waktulfadiila waxaa wey markay bishii dhalaatay salaadiina aan weli la tukanin inta u dhexaysaa waqtulfadiila salaada intaan la tukanin ciidda asay bishii dhalatay intaasaa fadiiladeedii kolka markii salaada la tukado wixii ka dambeeya baqiyatulyoom waa la bixin karaa laakiin sadaqa mina sadaqaaday noqoni waxay sadaqa maqbuulaha noqoni qabla salo in la bixiyo kolka awqaadaas badanay leedahay waa awqaatu ikhraajiha sakaatulfitriga bixinteeda wakhtiyaalkeeda waktu jawaasin waa wakti iska banaan wahwa waktigaa jawaaska iska banaanaanta ikhraajuha sakadii bixinteedii wey qabla yowmi lciid ciidda maalinteeda horteed oo aakhir ramadaan biyowmin maalin sagaal iyo labaatankii ama soddonkii aw yowmeyn sideed iyo labaatankii in la bixiyo waa banaan tahay daliilkeedii lificli bni cumara cabdullaahi bni cumara sameeyey daalika sidaas wa waqtu adaain faadil iyo waqti la guto fadliya qiimi badan wahuwa waqtiga la gudana ee qiimiga badan wuxuu ka bilaabanaa min duluuci fajri yowmi alciidi ciidda aroorteeda in salaadeedii cadaato ilaa qubayla sala salaada la tukanaa horteeda intaa u dhacaysa waqti adaa faadila daliilkeediina waa liamrihi subanaha faridi sala allahu calayhi wasalam bisakaati alfitri badanka salaadiisii wuxuu faray an tu-adda in la guto qabla khuruuji innaas dadka intaasan u bixin ila salaa tukasada intaan loo bixin in la guto yuu nabiga faray daliilkii waa kan awali qowli ibni cabaas cabdullaahi ibni cabaas hadalkiisiina waa u deli radia allaahu ilaa raalli ha noqdo canhuma cabdullaahi iyo cabaas xaggooda kuu yihi farada wuxuu qadaray rasuulullah ala rasuulkii sala allahu calayhi wasalama sakaata alfidri badanka sakadiisii duhratan nadiifin lisaaim kii soonaabaa waxaa laga nadiifinaya min allaqwi antara baqashiyo warafati warcumo wa ducmatan cuntana waxay u tahay lilmasaakiin dadkii jilicsana man adaaha sakadii qofka guta qabla salaa salaada iidda intaan la tukan qofkii guta fahiya sakaatun zakay noqotay mutaqabalatun xageega la abaalay man qofka guta qabla sala salaada horteed fahiya sakadii la bixiyey salaad ka hor sakaatun saka mutaqabala xageegba laga aqbalay waman hadaha qofka sakadii guta bacda sala salaadii haddii la tukaday ka gadaal qofka bixiyana fahiya zakadii sadaqatun deeq min asadaqa dafyaalka kamida wey wa waqtu qada iyo goor waktiga diirkana intuu tegey ay qadla noqonayso waha waqtu lqadihi min bacdi salaati alciid salaada ciid wixii ka dambeeya iyo fasaacidan ka badan wey fa inahaa sakaatu lfidrigi tu-adaa waa la gudanaya fiihi waqtiga waana gudaysa walaakin maca karaaha in salaadii gadaal laga mariyo karaahay noqotay haddaan waktigaas lahayninna maba waajibin haddaad haysayna waktigii loogu talagalay dhiib iyadoo dhanba xoolo badan ma ah waa nafaqatulyoom oo wax loogu talagalay maalintaan la faraxsan yahay ee ciidda ay mashaaridii shaqada xiran tahay masaakiintii gurigooda joogtay waxay maalinkaas ku moodaana la raba kolkaa maalinkaas ma dhaafi karto fainahaa tu-addaa fiihi waa la gudana waktigaa inta ka dhiman watuji waana gudi walaakin maca karaaha karaaha maceeday gudaysaa waktu jawaasna maaha waktu qadaa yay noqotay karaaha ku jirto sita masrifuhaa intee la aadina sakadii maalkiiyo naqdeynka waa soo sheegnay sideedii qolee qur-aanka lagu sheegay hala siiyaa niri sakaatulbadankiina yaa la siinaa iyadana tii kaley lamid tahay inamaa sadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum waalghaarimi fii sabiilihi wafi riqa waalghaarimi wafii sabiili illah wabni sabiil sideedii alla siina haddana sideedii waa sii kala xigtaa alfuqaraa qutlyoom fuqaradaa laga hormarinaa intii kale warkii nabigaana laga garanaa uu yidhi dadka kadeeqa fuqaradaa maalinkaas iyan wareegeysanin gurigooda u geeyey sakaatulfitrigii iyagana ha laga nasto iyagana muslimka ha ka nasteene hala fariisiyo maalinkaasoo in wareegi masrifuhaa sakaatulfitriga dhanka loo ilaayo masrifu sakaati lfitri badanka sakadiisa tahdii loo ilaayay ka masrifi zakawaat sakooyinkii kale oo mawaashida iyo lacagta xubuub iyo simaar laga bixinayey dhankii loo iilaayay ay la mid tahay ka masrifi zakawa sakayaal jahadii loo ilaayey a iyadana loo ila alcaama ee guud ahaan hayra ha yeeshee ana alfuqaraa fuqaradii iyo walmasaakiin labadaas awlaa xaq badan bihaa zakaatu lfidrigii ku xaq badan min baaqi siyaam qolyihii kale ay uga xaq badan yihiin daliilkii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama eebba naxariis iyo nabadgelyaha ku badiya uu yihi abnuuhum ka deeqa ani su-aal dawarsi ka deeqa fii haada alyowm maalintaas qiimiga badan gudaheeda oo falaa tudfacu sakaatulbadankii la dhiibi maaha bikayri ilfuqaraa fuqara maahana cid kale loo dhiibi maaha goormaa kuwa kale loo dhiibaa iyagii haddii la waayo ilaa cinda incidaamihim hadday weysamaan iyagii oo la waayo moogiyo ee markii fuqaro la waayo qolyihii kalaa la siina intay fuqaradu joogto iyagaa la siina falaa tudfacu sakaatulfitrigii loo dhiibi maa ligayri lfuqaraa fuqaraa keyrkooda ilaa cinda nicdaa'imihim iyaga haddii la waayaba maogi aw khifati faqrihim faqrigooda inuu iyaga fudud yahay oo kuwan kalaa ka daran masaakiinta ibnu sabiilkaa kasii daran aw istidaadi xaajati kayrihim iyaga keyrkooda asnaaftii kalaa ah, dhibaatadoodana waa sii daranta oo mujaahidiinta wax loo taageerayay wafi riqaabi yaasilayelay waalmualafati quluubuhum ajirta mararkaas kuwaas waa la siina aw khifati fakrihim fakrigooda inuu fudud yahay aw ishtidaadi xaajati kayrihim iyaga keyrkood dantooda inay dhibaatadoodii daran tahay baahidoodii minba wisihaan qeybabkii kale ka mid tambiihaad kolka baraarujin dhowra kuna saabsan zakaatulfidriga ayaa jira kow baraarujinta koowaad waxaa way yajuusu waxaa bannaan an tadfaca almar'atu naag inay dhiibto alghaniyatu ee maalqabeenka ahayd naag hodana sakaataha sakaatul badankeeda lisawjiha alfaqiiri ninkeedan waxbahaysna waa siin karta awal waa diidnay inuu ninka naagtiisii siiyo haddana waxaan ogolaanay inay naagta ninka siiso sababka waa iska xeliyahay maxaa jira naagta nafaqadeeda ayaa ninka ku waajibta saasaan loo siinaynin isagase nafaqadiisa naagta ku waajibi mayso hadduu ninkii wax beero asay naagtiisa xoolo qabto naag yahay ninka aduu ku qabaa oo xoolo nafaqeed lama leh ee ninkan yaa xigaa laleey qaraabadiisiyaa la doonaa idan maxaa naagti loo siin waayey nafaqadeediiyaa waajibta ninka maxaa loo siinaa ninka nafaqadiisa naagtiisa kuma waajibto bixaalin min alaxwaal sina ugu imaan mayso inayba sama falayso oo tatawuc waman tatawaca khayran fa allaha shaakirun calim maahane waajibnimo u mayso kolka yajuusu waxaa bannaan an tadfaca almar'atu naagi inay dhiibto alhaniyatu ee maalqabeenka ahay sakaataha sakadii ka waajibtay lisawjiha inay ninkeeda u dhiibtaa bannaan saydkii alfaqiir ee ayrta ah waalcagsu insan ninka uu naagtiisii siiyo laa yajuusu ma banaana daliilkiina waxaa waaye lianna nafaqata almar'ati naagta masruufideeda ah waajibatun waajibtay cala arajuli ninka korkiisay ku waajibtay walaysad masaa-a nafaqatu rajuli ninka nafaqadiisii waajibatan ma aha cala almar'ati naagta korkeeda ku waajib maaha marka waa tanbiih yaable laba tanbiiha labaad waxaa wey maalinkii bishii maalinkii idiyaa la joogaa qofkii wuxuu gacanta ku hayaaba male xawaajiboo fuulaaya male beri hadduu hodma allaha ka dhigo ma fuulayso tanbiihan labaadaa sheegaya tasfutu waa dhacda sakaatulfidri badanka sakaadiisiya dhacda haman qof xaggiisay ka dhacda an laa yamliku hananin quuta yowmihi maalintii iidda wuxuu una qof anaysanin waa ka dhacaysa maxaa sababa id laa yukalifu llah eebba weyne mama shaqeeyo nafsan qofkoona ilaah mama shaqeeyo ilaa wusaha naftaas waxay awoodo waxaan hayn eebba kumama shaqeeyo oo wuxuu lafiisu u dhadhamiyo hadduu leeyahay masaakiintii sakaatulfidri u doon lamale ilaa asagaa ugu horeeyey oo waajibka fula adiga nafaqadaada ibdaa biman ta-u ibda binafsika huma biman tacuulu tasqudu zakaatu lfidri badanka sakadiisii waa dhacda caman qof xaggiisay ka dhacda laa yamliku anaan hananin quuta yowmihi maalintaa wuxuu cuno id laa yukalifullah eebba weynaba ma shaqeeyo nafsa naf ilaa wuusaha waxay awooda waxaan ahayn saddex waxaa wey quutulyoomkii wax baa ka haray qadarkii saaci ma dhana markuu ilmihii xogaagii loo cambuuriyey loo kalinkoriyey laba koob baa soo hartay labaduu bixina wax kal lagu waajibi maayey afar koob baa laga rabay qofkii sooma kolka wixii aad heli kartaa diibi daliilka fataqulamasadu saddex waxa wey man fadala qofkuu dheeraad u noqdo lahu isaga can quutu yowmihi maalintaas cuntadiisii xaggeedii shay wax hadday u dheeraadaan aw akhrajahu wixii faadilkaa soo haray bixiyo ajzaahu waa u gudaysaa yaga intii dhammaanin hal shoodaa u soo hartay soo duiyo dhiiba wax damba laguma le man fadala lahu qofkay u soo harto can quuti yowmihi maalinkaas wuxuu cunaayey shay-un wax bartooday u haraan oo fa akhrajahu wixii soo haray sakaatulfitri u bixiya ajzaahu waa u gudaysaa oo sakaatulfitri ay u noqonaysaa daliilkii liqowlihi eebaweyne hadalkii waa u daliila tacaalaa korahaye fataquullah eebba weyne ka cabsada ma sadactum intaad awoodaan koobadaanu awooday wax ka badan ma awoodo iyaduu dhiiba wax loo raacnaana male afar tembiha afraad waxaa weye sideed qolaan sheegnay kolka mar sideediyaa joogta marna midaa jooga sidaan wax la yeela kolba sidii kula joogtaa wax loo maamula yajuusu waxaa banaan sarfu sadaqati fardin qof keliya intii la siin lahaa oo afartii koobaa ilaa mutacadidiin afar ha ku timid adna waxaad haysaa hal qof sakaatulfidrigiisii oo arbacatu amdaad afar shoodaad haysay afar ha kuu timid midba shoogsii wa bilcagsi kolka waxaad haysay afar qof sakadood afar shoodood iyo afar shoodood iyo afar shoodood iyo afar shoodood lix iyo toban shoodaad haysay markaasaad afar miskiin rabtay mid keliyaa kuu yimid wax kale ma haysid lix iyo tobanka koobaba sida markaa kolba sida adiga kula gudboonaada wax loo maamula yajuusu waxa banaan sarfu sadaqati fardin qof sadaqadiisii dhiibideedii ilaa mutacadidiin dad badan loo dhiibo muwasacatan iyadoo loo qeybiyey calayhim korkooda wayajuusu waxaa kaloo banaan sarfu sadaqati ciddatin dhowr qof sadaqadood oo la siiyo ciddati afraadin dhowr qof sadaqadood in la siiyo ilaa fardi waaxidi hal qof banaan id jaa-ad waa timid cani shaarici shaarici xaggiisa ayaa waxay ka timid mudlaqatan iyadoo hala siiya dadka la yidhi kayra muqayada aan waxba lagu xirin ayay timid idan idlaaqi ay ku timid ayaa loo maamulayaa shan intaad joogtaa laakiin soomaaliyaad ka timid oo socotaa tahay kolka ma soomaaliya alla u xisaaba mase inta meeshaad joogto alla xisaaba shan tajibu waxaa waajibta sakaatu lfitri badanka sakadiisii cala almuslimi qofka muslima korkiisay ku waajibtaa fi lbaladi beled gudihii aladii baladka huwa muslimka oo maquumun ku negi yahay bihi beledka meeshaad joogtaad ka dhiibi masaakiinta kula joogtaad siini adiga dad baad ka timaada tanbiiha shanaada sheegay tajibu waxaa waajibta zakaatu lfidri badankii sakadiisii cala almuslimi muslim korkiisay ku waajibtaa fi lbeled beled gudihii alladii beledka huwa muslimka muqiimun degan yahay bihi beledka lix waxaa waay waa sidii sakadii hore naqligaadii ma banaana daliilkana isla kii waay tuukhadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim kiyaa u daliila marka sidii yaa la yeelaa lix laa yajuusu ma banaana naqlu zakaati alfitri badanka sakadiisii guurinteedii ma banaana min beledin beledkii laga guuriyo ilaa beledin aakhar beledkaa loo guuriye ma banaana intaad joogtay kolka inta laga qaado maka la geeya lama ogola laa yajuusu ma banaana naqlu zakaati alfitri badanka sakadiisa sakadaas rarideeda min beledin beledkii qofka bixina uu ku noolaa laga raro ilaa beledin aakhar beledkaa loo raro ma banaana oo tuukhadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim cadiidan raridi ilaa lidaruura dhibaato adagaa jirta oo maxay dhibaatadii waxaa ka mida beledkaad joogtayba haddii mustaxiq mudan laga waayo oo faqiiriyo waxba uusan joogin daruurawa haddii laga dhibaato badan yahayna oo beledkaaga waa lagu dhaqan yahay laakiin baldaan kalaa jira oy naftii baxayso kuwaasaa loo dira la badbaadina daruuro wa wa daruuratu tubixu lmaxduura dhibaato hadday timaadana waxaan asal ahaan iyo diin iyo sharci ahaan u banaanayn a markay dhibaato timaado ayaa banaanaana qawaacidii imaamu shaafici u cuskaday waxaa kamida idaa laaqa alamru itasaca arrini markay ciriiri noqoto ayay waasacnimo u baxdaa kolka laa tajuusu laa yajuusu ma banaana naqlu zakaati alfidri min beledin ilaa beledin aakhar ilaa lidaruura dhibaato adagba inay jirta ma ogiye oo tan waxay kula mid tahay sakooyinkii kale ee maalka laga bixinayey ay tanna lamid tahay shaanuhaa sakaatulfidriga xaalkeeda waa shaanu zakaa sakadii maalkiiyo badeecada laga bixinayey ee niri naqligeeda ma banaana ayay iyada lamid tahay shaanuha xaalkeeda shaanu saka sakadii kale xaalkeedii wa wallaahu aclam